بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ما بعد الفصل الثاني في الخصوص baabkii saddexaad baynu ku jirnay ee cumuumka iyo khusuuska ahaa waxaan soo marnay fasalkii koobaad oo fil cumuum ahaa haddana waxaan joognaa cashirkeenu ku saabsan yahay alfasl الthaani fi lkhusuus dabcan fasalka thaalidka ee baabkan ee ugu dambeeya ay mukhasisaadka wey wa fiihi masaa'il lix mas'aluu ku sheegi doonaa alulaa midda u horeysa waa tacriifka iyo xadda takhsiiska atakhsiisu takhsiis waxaa la yidhaahdaa ikhraaju bacdi maa yatanaawaluhu lafdu lafdiga iyo ereygii iyo siiqadii caamka ahayd waxyaabihii ay kulansatee soo gudagalay in qayb ka mida laga saaro qayb ka mida in laga saaro wixii lafdiga hore soo galay laga kasaaritaankaas qaabkii la doonaya looga saare baa takhsiiska la yidhaahdaa ikhtiyaaraadka tacriifaadku waa isku dhadhow yihiin maqsuudkana hal waxbaa badanaa loo wada jeedaa laakiin cibaaraadka unbaa kala duwan tacriifka mualifkeennu uu doortay waa tacriifka abilxuseyn albasri fi lmuctamad laakiin ereyga uu yidhi allafd baa isaga alkhitaab ahaa ikhraaju bacdi maa yatanaawaluhu alkhitaab bu haa isagu lafdiga alkhitaab ahaa ayuu ku bedelay ikhraaju bacdi maa yatanaawaluhu allafd wax badanna ma kala foga mardii la yidhaahdo lafdigu wuxuu keenay oo wax laga saaray waalfarqu kala duwanaanshaha baynahu takhsiiska iyo bayna naskhi ay ku kala duwan yihiin annahu nas annahu takhsiisku yakuunu wuxuu ahaadaa lilbacdi qayb ka mid a lafdigii hore caamka ahaa qayb ka mida baa la saaraa iyo bacdigood wanaskhu naskiguna qad yakuunu inuu noqdaa la arkaa lilkulli ay wa qad yakuunu lilbacdi bimacnaa naskhigaa ka caamsan waxaan la saaraya marka la eego takhsiisku wuxuu muqayad ku yahay bacduhu bacd alfaad maa tanaawalahu alcumuum walidaalika tacriifka lagu yihi ikhraaju bacdi amaa naskhigu in wixii bacdi ka mida la nasakhana waa laga yaabaa in kulluhu la nasakhana waa laga yaabaa halkaa calaaqada ka dhexaysa waxay noqonaysaa calaaqatu cumuumin wa khusuusin mutlaq bimacnaa naskhigaa ka caamsan min atakhsiis naskhigu bacdina waa noqon karaa kullina waa noqon karaa takhsiiskuna laa yakuunu ilaa bacdan meesha tashaabuhooda badan imanayo waa takhsiiska oo ajzaa ay imanayso waa bacda alcamalka dabcan qabla alcamal takhsiis ma galo waxaan leeyahay bacda alcamal haddii ajzaadii qeyb ka mida la saaro waa naskh oo afraadii qeyb ka mida la saaro oo xukun bedelaya soo degaayo waa naskh jus jusna wuu noqonayaa halkaas baa taqaarubkoodu aada uga dhacayaa walidaalika kutubta mutaqadimiinta marka la isticmaalayo ama tafsiir ama culuumulxadiid ama caqaa'id laga hadlayo ereyga naskhi iyo takhsiiska tadaakhul baa ka dhexeeyo haadaa fii makaani haadaa saa inagu u naqaano baa la isticmaalaa markaasa waxa lagu dhihi naskhi wuxuu jeedaa bimacnaa takhsiis buu uga jeedaa takhsiis wuxuu jeedaa bimacnaa naskhi buu jeedaa waa istilaaxaadka dambe inaan intaynan istiqraar ka yeelanin lidalika waa ka la yidhahdaa mar badan istiraaxaadka xaadidada ee gadaal ka yimid qaacidada lagu fasiro ma noqon karto aqwaasha dadka ka horreeyay isticmaalka istilaaxa inamaa istilaaxa waxaa iltizaami kara dadkii bacda istiqraarihi ahaa ama qabla istiqraarihi istilaaxa intaan isla gaarin ninka erayo u dhow yidhi uga jiraa qasama inay waafaqaana waa dhici kartaa inay waafaqan dhici kartaa naskhigu mar baa macna kelimada takhsiiska loo isticmaalaa oo takhsiis zamani la yidhaahdaa lana nasr wuxuu tilmaamayaa mustanadal xukunkeeda wuxuu khaas ku ahaa ilaa maa qabla hada azamaan intuusan naskhigu soo degin bay khaas ku ahayd linaqul kacbada ujeesigeedii wuxuu gaar ku ahaa qabla qowlihi tacaala fawalli wajhaka markii eh, qudus loo jeesanayay wuxuu gaar ku ahaa wixii ka horeeyey fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraami haddaan zamanka ay kala gelayaan eegno hadaa khaasun bidaalika azamaani wey lidalika qaar takhsiis zamani ay u isticmaalaan wاlmukhasisu bismi اlfaacil wاlmukhasasu dhe bismi اlmafcuul marka la akhriyo almukhraju canhu ka wax laga saaray baa la yidhaahdaa ka baabul istithnaa markaad joogto mustathnaa minhuga aad tiraada wey waa mukhasas la yidhaahdaa waa naskii caamka ahaa intii wax laga saara ee wax laga saarayo lafdiga caamka ee takhsiisku gelayo waa mukhasas la yirahdo bismi mafcuul wاlmukhasis haddii ismi faacil laga dhigana almukhriju daliilka takhsiiska ee wax saaraya la yihahdaa daliilkan wax khasisaya saaraya anwaacda soo socota fasalka soo socdana lagu sii sharxi doono baa ismi faacil marka la yihahda looga jeedaa mukhasis kan saarayaa looga jeedaa kan saarayoo laba noocaba xaqiiqo iyo majaaz buu u qaybsamaa wa huwa kan mukhrijka ee mukhasisku iraadatu laafidi kelimatu takhsiiska ama lafdiga mukhasiskaa cidda ku hadashay rabitaanka qalbigiisa a ah weye wa yuqaalu waxaa la dhisayaa la dhahaa lidaalli lafdigii tusayna calayhaa cala ku tusayna majaazan baa la yidhaahdaa wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo masaladii amarka markaan soo maraynay dalabku waa badiihi tasawur buu ina soo yiri wa huwa gayru اliraadati wاlcibaaraati wuxuu ku yidhaha haddana mukhasisku waa rabitaanka qofkan ku hadlaya adawaatu takhsiiska ama daliilu takhsiiska ku hadlaya daliilkan lafdiga uu ku hadlayna mukhasis waa la yidhaahdaa laakiin iطlaaqu xaqiiqa mehe waa majaaz nafsi cibaaraadkii mukhtalifada ahaa ee dalabka uun ka dhigo walidaalika siiqada takhsiisku iskhilaafaysaa waaliraadatu waaxida waxay yidhahdaan halkan markay marayaan waxaa xoogaynaya oo lagu kabi karaa arrinkaas cumuumaad waxaa jira waradad uriida biha alkhusuusu iyadoon lafdi khasiisay jir imaa biqariina caqliya wa imaa biqariina xisiya labada waa iman kartaa qarina alxisiya riixu caadil ilaahi markuu yidhi tudamiru kula shayin siiqada kula shayin waa cumuum laakiin buurihii iyo dhagxantii iyo wixii meesha yiillay maynan baabi'inin ay kula shayin umirad baa loo jeedaa bidalaalati alxisi de waa mustaxiil looma jeedi kara dee buurihii bay halaagtay iyadoo baaqi ah dabcan ardadii caad halaagoodu ka dhacayna waa dhul haddaba la degan yahay ardul axqaaf waa dhulkan koonfurta koonfurta yaman ilaa salطaanati cumaan mantiqat laxqaaf mantiqadaas waay kow waxaa kaloo jira biqariinati alcaqli bay dhaheen waxaa taqaanaa qowluhu tacaala allahu khaaliqu kuli shayin wax walba isagaa abuuray su-aal baa kugu imanoo isaga daatadiisa subxaana shay ma lagu itlaaqi karaa ya binasi qul ayu shayin akbaru shahaadatan qul illaahu hadda khaaliqu kulli shayin cumuumkaa ma soo gelayaa ilaahay ma daliil caqligaad mubaasharatan ku garatay yidhahdeen labadaas marka horeba mutakallimku cumuumkaa baxaya uma jeedine caamun uriida bihi اlkhusuus buu ahaa fakhasasat اliraadaةu lafda alcaama calaa bacdi maa tanaawalahu marka iraadadu inay mukhasis noqonayso suwarkaa laftooda hadda lafdiba ma haysid takhsiiska aada xaqiiqatan ku dhawaaqdee takhsiisku waa niyadda xalena waxaan soo maray furuucda wallaahi laa aakulu hadduu niyada ka niyoodeen wax ku khasiso ma khasisaysaa fakhasasat khasasat suur wa isku suur la isku waafaqeen baa jiray kuwaha la isku khilaafee ta la ysku waafaqay ma huwa daliilu takhsiis mukhasisku muxuu yahy yal iraada waxyaabaha marka la ysu geeyo dhinac wax waa laga dhadhaminayaa waa laga urinayaa masaladii kalaam nafsiga ahayd iyo dalabku waa nafsi iyo meeshaa wax waa laga urinayaa laakiin hadda aada laguguma cadaysanine kugu duxda hadday rabtee kurjaddan iyo kurjadda liqayadana mise waxaa la dhihi jiray dawada maxaa dhihi jiray kuda loo dhihi jirine doosku waa tan ingiliis innaga soomaliya baan dhihi jirnay maxaa loo qoray baa la dhihi jir ruuxan markii waxoogay dawo isku xidhan loo qoro kuuro kuuradan qaada wey marka dawarkay tahay dhar iyo wax isku xidhan baa kurjad la yidhahdaa athaaniyatu masalada labaad xaqiiqadu waa iraadada buu yidhi liannahu waxaa la helay iraadadii oo khasisaysa biduuni wujuudi lafdin haddaad lafdiga weeye xaqiiqada dhahdo waxaa ka asalsan bay dheheen iraadada iraadadanaa siyaaqaynaysa lafdigii marka mukhasis labada lafdigana waa la yidhahdaa iraadadana waa la yidhahdaa ishtiraagna waan ka cararaynaa midkood buu xaqiiqa ku yahay keebaa xaqiiqaa keebaa majaaza isagu wuxuu rajaxay xaqiiqadu inay tahay iraadada soo maynaan soo marin kalaamka markaan dalabka amarka ka hadlaynay cinda abilxasan alashcari xaqiiqatun fi nafsaani soo maynaan soo marin marka sotaan kulahaa aha meeshan isad iska liqo kuuradan qaada waan kule adood caddee hadhow ha kugu duxda hadday rabtee saasaa looga jeeda athaaniyatu masalada labaad alqaabilu daliilka aqbalaya litakhsiisi takhsiiska waxa aqbalaya xukmun weeye habata sugnaaday limutacadidin mid mutacadida u sugnaaday takhsiis wuxuu galaa wax mutacadido soo qeyb la saaraa laguma dhihin hadduuba hal keliya yahay maxaa la takhsiisin waa nasakhun bash haddaan tacadud jirin waa nasakh keliya si ikhraaju bacdi u dhacdo waa inuu shaygan wax laga soo saaraya laga reebayo mutacadid noqdaa tacadudkii xaggee ka imanayaa laba mid buu ka imanayaa lafdan lafdigaa mutacadid ku tusaya ka qowlihi tacaalaa faqtulu lmushrikiina lafdiga almushrikiin waa siiqatu jamcin aw macnan buu ka imanayaa wa huwa halaaatun waa saddex alawalu midka hore alcilatu wey wajuwiza waa la baneeyeyna takhsiisuhaa in la khasiso kamaa fi lcaraaya xadiidkii ibaacu lcaraaya ah taban xadiidku qisada waa saxiixeynka nabigu baycu rutabi bitamri in lagu gado waa kii diiday waalcinabi bizabiib caraayadana wuu rukhseeyey caraayaduna waa isla nafsiga wixii ciladii taxriimku fil caraaya way joogtaa xadiidka sunanka waa kii lahaa ayanqusu rutabu idaa yabis nacam qaala fala ciladii fil caraayaa way joogtaa laakiin lilxaaja wadaruura loo baneeyey maca wujuudi cilati الriba fadalla calىa ana الriba qad yajuuzu lildaruurati wاlxaajati wixii ciladii ribada laga helay qad yajuuzu lilxaajati wاdaruurati caraayada la baneeyey haddaba cilatu ribadii musaabanada lagu diiday way leedahay nafsuhaabaa mawjuuda waana nafsu suura laakiin lidaruuratin baa loo baneeyey idan ciladu waxay ahayd fii jamiici macluulaatiha iyo afraaddeeda laga helay inay camimto halkan wajuwiza takhsiisuhaa wuxuu u yidhi wuxuu laaxidayaa tadaakhulka masaa'ilka usuulka iyo mantiqay ka mid tahay waxaan lagu tegi doonnaa mas'aladaas qawaadixulcilal markay ka hadlayaan qaadixa naqdiga la yidhaahdo iyo masalata takhsiis alcilla isku mid weyn fi alqadaaya alcaqliya iyo mantiqa iyo cilalku takhsiis ma aqbalaan takhsiisku waa bacdu suwar ciladii in la helo biduuni xukmiha in la helo wey ciladii caraayada iyadoo ku jirta baa xukumkeedii taxriimka uusan olin cindahum naqdun dalla calaa butlaani alcilati asaasan amaa mutasharicadu markay yimaadeen dalaa'ilkii sharcigana eegeen way yar taxwiiriyeeno way yar leexiyeenoo cilalkii takhsiis inay aqbalayaan dabcan jadalka markii la joogay xiwaar iyo khilaaf badan baa ka jira khilaafkiibuu kuu ishaaroo wajuwiza waa la baneeyey ee cinda bacdi ahli ilcilmi takhsiisuhaa cilada in la khasiso laakiin kamaa fi lcaraaya waxay noogu iman doontaa iyo faahfaahinteed iyo jadalka meesha ku jira insha allahu tacala haddii nabad gaarsiiyo baabulqiyaas iyo e, e, e, qawaadixulcilal qaadixa naqdiga baan ugu tegi doonaa insha allahu tacaala marka intaa iska sii qabso raazi isagu wuxuu leeyahay imaamu shaafici iyo muxaqiqiintu way diideen takhsiisu takhsiisulcilal meelo kalena inay ogolaadeen buu ku sheegayaa nooca diraabka ah waa iska jiraan ayib athaani kan labaad mafhuumu lmuwaafaqati wey fa yukhasasu waa la khasisayaa bishardi baqaa'i almalfuudi lafdigii mafaahiimta lagu salaynayey inuu baaqi yahay baa shardi ah mithla jawaazi xabsi lwaalidi waalidka in la xidhay inay bannaan tahay oo kale lixaqi lwaladi waa madhab masale farci uu mithaaliyeyoo ikhtiyaaraadka khazaalina ka mida musanifkuna uu raacay oo isaga la qabo masalaka intaynaan u gelin tamthiilka aynu asalka mas'alada horta ka degno mafhuumu lmuwaafaquhu biqismayhi musaawigii iyo awlaagii dabcan laba majaalba khilaaf baa ka jira dilaalada mafhuumu lmuwaafaqa mid dilaala lafdiya mise ma aha masala khilaafiya wey dilaala lafdiya weeye haddii la yidhaahdo dee takhsiis inuu galaay tii malfuudaadkay ka mid noqonaysaa dilaala lafdiya ma aha haddii la yidhaahdo masalatu ba mise masalatu lqiyaas qiyaas alawlaa weeye baabulqiyaasina way kugu iman faraca awlaa bilxukmi ama musaawiga ah bimuqtada alcilati lilasli marka la eegayo oo faraca iyo asalka cillada la ysla bardhigo wujuudkeeda farac aqwaa iyo farac musaawi marka la helo amhiladii mafhuum lmuwaafaqa lagu keeni masalada baabulqiyaaska way kugu iman mafhuumkan mafaahimtana waa kugu iman waa malfuudaadkana way kugu iman waxay mar walba turjumaysaa khilaafaad cinda bacdi ahli ilcilmi kutubtaana kala duwano dee ninka kitaabka qoray masalada meeshuu kaga qanacsan yahay budala qasin baab kale markuu joogo inuu taradudaa laga yaabaa ama mithaal fiican oo weyn oo uu keenay intuu waayo dalaq isna misaalkiisa soo siila way dhici kartaaye unsaa ula soco mid kastoo joogtaba qowl culamo dheheen weeye kadibna qaacidada iska qaaday washa'nu laa yuctaradu lmithaalu idqadka falfardu walixtimaaludii uu dhihi jiray sayidi cabdullah shanqiiti fii maraaqi sacuud mas'alada mafhuumulmuwaqaa in la khasiso takhsiis galo culimada qaar baa diidan minhum abu isxaaq ashiraazi fi luma isxaq ashiraazi mafhuumulmuwaafaqaha in la takhsiisiya waa diiday wuxuuna leeyahay mafhuumkani waa macna ee lafdi maaha cumuum iyo takhsiisna min cawaarid alalfaadi wey saa darteed baabu takhsiis in la soo geliyo isaga lama ogolo wa fii nafsi alwaqti faqradaa faqrada ku xigta fi lumac mafhuumu lmukhaalafaha in la takhsiisiyo shaekh abdisaaq shiraazi ogolanaya takhsiis inuu geli karo haddana tankuu ku diidayo tankuu ku yeelayo labada faqra waxba uma dhexeeya way isku isku xigaan firlumca markaad akhrido marka tan hadduu ku cileeyey waa macno ee lafdi maaha de mafhuumu lmukhaalafahu min baabi awlaa wey marka isagana waxaa lagu naqdiyey tan ciladaad ku diiday nafsuhaa mawjuudatun huna maxaad ku dii maxaatan ku ogolaatay marka muranka isdabajiitanka nin walba meel markuu nin ka bixiyo isagiiba meel kaloo isna soo qabanana waan ku hayaa waayo marka islugahayntaasi innaga waxbaynu ka faa'iideynay wixii bislaadayo karkaraya isu soo wada jiidjiidaya wax bislaadoo laysu soo ururiyo la karkariyey baad heli kadib adigu dariiqaa is leedahay mararka qaarkood dariiq saliim heli maysid laakiin aqwaasha iyo ictiraadaadka iyo ajwada waxaa la qaataa aqaluhaa ishkaalan waxaa u yaa badnaa markii madhabkaas dariiqadaa la marayo nin baa yidhi waan tasiirin oo daliil bay leedahay sharci ah in aqaluhaa ishkaalan la qaato daliil sharci leedahay waxaa daliilka xaga keentayo xadiidkii xudeyfe nabigu wuxuu yidhi hal bacda dalika shari min khayrin qaala nacam wa fiihi dakhan khayr maya khayrka dambe nadiifadan noqon maaye dakhan baa ku jiray marka aqwaashii haddii aad wax kala weydo xilligaa khayr aan dakhan lahayn lama hayo hala qaato wey xadiidka macnihiis kanna qowl aan dakhan lahayn haddaad weydo kan ugu dakhan yar iska qaado halkaas anigu gelin lahaa biri nin warka meelun bay waxoga muuqana aduu iska ururso wixii ku anfacana ka qaado wixii kalena meel iska dhig waxaa laga yaaba maalin inuu kugu soo duxe mithla jawaazi xabsi اlwaalidi lixaqi اlwalad waalidka waxaa la yidhi falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa waxaa laga qaatay ta'fiifkii darbigu min baabi awlaa inuu yahay wixii ta'fiif lamidana uusan samayn karin waxay dhaheen taa waxaa kaloon ka qaadanaynaa lafteeda waalidku mucaamala bilmithli in lagu leeyahay hoosan isna wilmihiisa dhibin in lagu leeyahay baan ka qaadanaynaa haddii waalidkii tacaddi sameeyo lixaqi welad haddii loo xiro mawaalidkiibaa dhib inuusan geysanintuu ka baxay baa keentay mise adiyatulwaalid liajli lwalad bay noqonoo ufintii baan raacinaynaa ka masala fiqiyaan halkaasaa la isku khilaafay isagu manduurka isagaa wax dhibaya ayadduna muwaafaqo waxay waafaqsan tahay waalidka iyo waladku wax dhibaynaan laysu geysanin bay aayaddu tilmaamaysaa oo ma axkaam muwaafiqa ah weeye wixii dhib oo dhan in la nafiyo waalidkii tacadiga sameeyey xaqulwalad martaba isagaa dhibka keenay dhibkana dararu yuzaalu dariiqadaasay ghazaali iyo baqawi iyo maxaan leeyahay baydaawi iyo qabaan saasuu mithaalka ugu keenay lakin mithal isku raacsan yahy maaha athaalidu ka saddexaad mafhuumu lmukhaalafati waay fa waxaa la khasisayaa bidaliilin raajixin daliil raajixa lagu khasisayaa ka takhsiisi mafhuumi sida loo khasisay idaa balaga almaau qulatayni biraakidi baa lagu khasisay mafhuumu lmukhaalafaha inuu takhsiis gelayo waa qowl ljamhuuri labo bal ha la fiiriyo maanan helin sharxigii lumaca subkiya waxay soo guurinayaan asheekh abdushaxeq isxaq shiraazi mafhuumu lmukhaalafaha ma la takhsiisin karaa inuu taraduday sharaxa lumaca maanan helin laakiin matniga lumaca si sariixu ugu bannaynaya in la takhsiisin karo marka waxaan is idhi amuu jiraa meel kale munaasabad kale intuu kaga hadlay uu ra'yi kale leeyahay oo ikhtalafa qowluhudi inay cibaaradii ta'aduban maca shaykhi inay yidhaahdeen taradada halkay dhihi lahayn ikhtalafa qowluhu marar badan bay dhacdaa hebel taradada markii lagu helay laba qowl buu leeyahay looga jeedaa halkii daraba iyo ikhtalafa qowluhu la dhihi lahaa baa la dhihi taradada waana la isla fahmayaa cibaaraduna cibaarada ka latiifsan qof taradudayo oo makana misakana raajixa yirid oo yar kala rajixi waayey baa lagugu ekaysiin maca annahu ikhtilaafu qowleyn ay tahay oo markaa la garan waayey aakhiruhuma marka kutubtiisa kale hala eega laakiin fi matni lumac waa sariix qowlkiisu inay bannaanta in la khasiisi karo daliil maxaa ah qowluhu calayhi salaatu wasalaam idaa balaga almaau xqullatayni lam yaxmil ilkhabath almaau maa alraakid walmaau aljaari labadaba way soo gelayaan marka biyihii qollatayn hadday gaaraan lam yaxmil alkhabath waxaa laga fahmay in haddaynan gaadhin biyuhu yaxmilu alkhabath mafhuumkii waxaa laga fahmayaa sawaaءun kaana almaau jaariyan aw raakidan yaxmil alkhabath maa duna alqollatayni madhabka imaamu shaafici ah fi lqowli alqadiim musanifkan iyo jamaaca uu ghazaali ka mid yahayna ay rajaxeen waa waxaa khaas ku yahay biyaha raakidka ah balaqalmaa qollatan khabath mafhuumkoodu kuyaan qollatayn gaarin ee raakidka ah wey waxaa laga saaray kuwaan qollatayn gaadhin ee jaariga ah waana qowlka qadiimka imaamu shaafici oo uu rajaxay ikhtiyaaraadka khazaali ah musanifkeenna baydaawina uu ku raacsan yahay walihaadaa buu mithaalkan u keenay oo isagan ugu deliishaday qiila waxaa la yidhi waa la ictiraaday takhsiiskaad sheegaysaan hadda yuuhimu wuxuu moodsiinayaa albadaa'a aw ilkadib ama wuxuu moodsiinayaa wuxuusan horay ogeyn oo ku talagelin oo ku soo baxay oo kadib soo daba qabanayo taana cala allaahi muxaalun weeye wax walba wuu ogyahay aw ilkadiba bimacnaa laba suuro wey in kaana takhsiisu fi alawaamiri waannawaahi fainahu inahu yuhimu lbadaa wa in kaana fi alakhbaari fainahu inahu yuhimu lkadib ilaan khabarku yaxtamilu sidqa walkadibe sidaasuu ahaa waxbaan saas weeye ama saasay ahayd waxbaan ka soo reebay de way ahayd been baa ku yar jirtay baa meesha wakilaahumaa muxaarun cala allaahi waa qolada uu subki ku magacaabaya shirdimatun qaliiluuna qaaluu bimtinaaci takhsiisi muctalliina markaasuu intan sheegayaa qulnaa waxaan nidhi yandaficu ibadaagi iyo kadibkiiba waxay ku roobtoomayaan bilmukhasisi mukhasiska oo nidhi iraado markii horeba joogto wey oo markuu ku hadlayeyba inuu ka reebuu ku tala gashanaa marka badaa iyo kadib midna maba lahaba oo mukhasiskii iraadada aan nidhi lafdiga gadaal ka yimide iraadadu musaaxiba linudqi wey ama mutaqadima calayhi maslada iraadadu meel bay ka soo baxata ma arta waxbay tartaa dib u ayib marba hadday iraadadani cadaysay cinda nutqi in ku talagalkuba jiroo lagu talagashanaa kan in laga reebo haddii laguwa talagashanaa ee caddaysay iraadadu lafdigan cumuumkeed sheegayso imaa musaaxiba wa imaa mutaqadima calayhi wey oo markii hore intaadan ku hadlinba sidaa dhe intaana ka reeb baad ku talagashay ilahay markuu leeyay falabitha fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caaman khamsiinkusoo alfiga ka mid ma ahayn siiqada iyo tisca mia wa khamsiina basiirada saana waad dhihi kartaa saana waad dhihi kartaa ku talagal sidaa u dheh intaana kadib ka daba reeb kuba talagashanayd alfa sanati intaa tiri baan baa ku yeeri jirtay meel dhih wuxuu maaha yandaficu bimukhasisi oo iraadadii ah xaqiiqatan haya hadalkan mualifku masaladan masale la isku yar qabsaday baa ka soo baxday wuxuu yihi yuhimu lbadaa aw waxay tilmaamaysaa khilaafka takhsiiska la ysku khilaafay iyo qolada diidani inay jamiica anwaaci takhsiis diidan yihiin fi alawaamiri waalakhbaari inshaa'aadka iyo akhbaartaba waxay leeyihiin qaarkood walaysa kadalika inamaa khilaafku fi lakhbaari waa yuuhimu lkadib inuu yidhahday ahayd xataa yakhtasa alkhilaafu fi lakhbaari ama fi alawaamiri waxay soo guurinayaan itifaaq laakiin imaamu raazi iyo atbaacdiisoo musanifku ka mid yahay baa sidan khilaafka u dhigay laakiin sidaa ma ahay leeyihiin aamidi iyo abu nasr ibn sabaaq iyo nimanka la yiraahdo shiraazi iyo abuxusein albasri iyo khabarka keliya oo khilaafku khaas ku yahay bay ka dhigeen athaalithatu masalada saddexaadi yajuuzu takhsiisu waa bannaan yahay maa baqiya intuu hadhay hayru maxsuurin waxaan koobnayn lisamaajati waxaa qabiixa buu yidhi akaltu kulla rumaanin rumaan kastoo dhan midhihaa waan cunay walam yaakul xaaluusan cunin hayra waaxidatin mid waxaan ahayn masaladan wuxuu kaga hadlayaa haayada takhsiisku inay cumuumka ku soo hadha ugu yaraan ay tahay waa imisa lafdiga caamka ahaa waa limutacadid takhsiisku afraad baa laga saarayaa bacdu ikhraaji bacdi bacdigaa ilaa halkee buu gaari karaa mualifku raxima allahu tacaala wuxuu inoo sheegay ilaa afar madhab baan u malaynaya qolo waxay dhaheen ilal hal waaxid baa lasoo reebi karaa halkaasay tageen taksiis buu ahaanaya kulligii haddii meesha laga saara waa nasakh laakiin taksiis goor muu ahanayaa ilaa hal waa lagu reebi karaa cumuumkii o dhan qolo waxay dhaheen may ilaa laba qolana waxay dhaheen ilaa aqali iljamci qolana waxay dheheen cadad kahiir waa inuu soo hadhaa cadadkii kahiirkaa tafsiirkiisii bay haddana laba isugu qabteen qolo waxay yidhaahdeen maa yaqrubu min madluulihi madluulkii caamka wuxuun ku dhadhow waa rayigii ibn alxaajib mualifku ma sheegin qolana waxay dhaheen waa in cadad hayra maxsuura soo haro oo musanifkeena ra'yigu qaba waayo marka ra'yiga odhanaya waa inuu cadad kahiira soo haro iyo mid odhanaya aqaluljamci waa inuu soo haro iyo mid odhanaya aan dhaha saddex ka dhigee ila alwaaxid aqaluljamcigii baa la isku qabanoo waa ithnain iyo waa halaatha la isku qaban doonaa ra'yiga isagu wuxuu rajaxay ahaa cadad kathiir waa inuu soo haro tafsiirkii cadad kathiirka ah laba loo kala jabay ibnulxaajib iyo waxay dhaheen maa yaqrubu min madluulihi kaamuunan sheeginba musanifkii iyo rag la socdana waxay yidhaahdeen ilaa cadadin hayri maxsuur wax tirsan waa inuusan soo hadhin saa darteed wayajuusu waxaa bannaan atakhsiisu waa bannaan in lasii wado kolba waxuun la saaro maa baqiya inta ay dhiman yihiin maa baqiya intuu hadhay hayru maxsuurin waxaan tira koobnayn xad aan tira iyo cadad aan tira koobnayn ilaa intuu uu jiro takhsiiska waa la wadi karaa cadad ka wan lasoo gaadhsiiyana maya maxaa de maxaa muxuu cuskaday hal arrin buu cuskaday keliya oo wuxuu yidhi lisamaajati akaltu kula rumaanin waxaa qabiixoo mustaqbaxa oo dadku ay kugula yaabayaan inaad tiraahdo kula rumaanin baan cunay midhihii rumaankaayoo dhan iyo tufaaxoo dhan ama tufaaxoo dhan waan cunay walam yaakul isagoon cunin hayra waaxidatin hal mid waxaan ahayn maalifka masaladan waa lagu qabsaday mithaalko adiga waxaad lahayd baa li hayra maxsuur daliilkaaguna ynfi اwaaxidata walaa yanfi اثnayn wma zaada calayha oo halaathiya wixii maxsuurka ah kale zaada cala اثnain wax naq radiya maadan ku samayn sax samaajaa ku jirta kula rumaanin isagoon hal mid mooy wax kala cunin ayib hadduu laba cunayna hadduu saddex cunayna hadduu shan cunayna xujo maadan keenin baa la yidhi daliilkaagu akhasu min adacwa wuxuu nafinayaa hal ninkii cunaye ka badan laakiin maxsuura ninkii cunay agtaada cuma ma banaano taksiiska ilaa xad alxad daliilkaad keentayna maslaa ma tusayo addaliilu akhasu min addacwa marka halkaasaa lagu qabsaday qowlkaas isagu intaasu kaga tegay halkaa uma sii dhaafin qowlkii labaad buu sheegay laakiin qowlkan labaad nooc tashwiish ah ku jira qowlkan labaad tashwiish buu geliyey qowlka qafaal mualifku intuu qeyb sheegay oo istitraad galay oo khilaafaad sheegay buu markuu khilaafaadkii ka dhammaaday oo khilaafaadkii jadal iyo ixtijaaj iyo jawaabo iyo ictiraadaad sheegay yuu markuu ka dhammaaday buu qaybtii labaad ku xijisiiyey hadal hadalkay qafaal ha ah hadalka qafaal wajawaza alqafaalu ilaa aqali almaraatibi fayajuuzu fi ljamci ma fayajuuzu fi ljamci maa baqiya halaahatun fainahu alaqalu cinda ashaaficiya waabi xaniifata bidaliili tafaawudi damaa'iri wa tafsiili ahli luqati intaa markaad dhahda dadka aan iska nuskhadaas nahay warqadda gedi sadarka labaad aakhirkiisa wa fii hayrihi ila alwaaxidi intaa waa tatimadii madhabkii sadarka labaad aakhirkiisa wa fii hayrihi ila alwaaxidi intaas iyo intaan akhrinay intaasaa hadalkii qafaala inta udhexaysa waxaa weeye waa kalaam dhexda soo galay wey kalaam soo kala dhexgalay madhabkiisa madhabka khafaal khulaasadiisu waxaa weeye hadduu wuxuu yahay siyaqan jamaca ahna ilaa aqali ljamci weeye baa la taksiisin karaa ilaa saddex kama yaraan kara caamka waxa ku soo hadhaya hadday siyaqan aan ahaynoo man iyo maa iyo kuwa lamidka ayun iyo ay tahayna ilal waaxid baa la taksiisin karaa tafsiilkaasuu geliyey qafaal marka wuxuu leeyahy madhabkiisu waa atafsiilu hadduu yahay siyaqan mufrad iyo jamacba loo isticmaalo ee man iyo maa iyo kuwa lamidkaa ah hadday yihiin yajuuzu takhsiisu ila alwaaxid wa fii gayrihida hadduu siiqadu jamac tahayna takhsiis ilaa aqali ljamci lagama yarayn karo oo halaatha ah aqaluljamcigii maadaama uu halaatha yidhi qolaa ithnain tiri labadii qowl iyo xiwaarkoodii iyo jawaabahoodii bu dhexa soo geliyey marka marka daadan taa ku baraaruna wa fii hayrihidan ma damiirkan xaggee u noqonayaaba hadhow naftu kaa qaban damiirka xaggeed u celisaa waxaad usoo celisaa fa yajuusu fi ljamci maa baqiya halaahatun wa fii hayrihi ila alwaaxidi damiirkaa fii hayrihi jamcana usoo noqonayaa waxaan farjeynaya waa isla fahnay marka adigoo og fi hayri hidaa inay kuu soo socoto muranka iyo khilaafka iyo doodan gal marka mas'aladan maadaama arrintaa uu ka hadlayo mas'alo kalaa soo hoosgashay sidaad aragto aqaluljamci iyo khilaafka ka taagnaa baa kuusoo soo hoosgashay wajawaza alqafaalu wuxuu baneeyey alqafaalu ashaashiyi alkabiir axadu fuqahaai shaaficiya almashaahiir fii awalihi kaana calaa madhab اlictizaal laakiin aakhirkii uu ka soo noqday bay leeyihiin masaladaa waxaa sheegaya abulqaasim bn casaakir fi tabyiini kadib اlmuftari can imaami abi xasan alashcari wuxuu leeyahay awalkiisii saasuu ahaa subki masaladaa markii uu dabaqaadka soo guuriyay wuxuu yidhaahdaa mas'aladaasi wax badaana igu taagnaa oon ku wareersanaa si aan dhahana aan garan la'aa bay xal iigu noqotay wuxuu leey wixii aaraab wuxuu leeyahay buuri fi lusuuli waaltafsiir iyo keyrkeed laa yumkinu tafsiiruha ila calaa madhabi ahli اlictizaal si la yeelaba waa la garan la'aa buuri abu sahl isacruukin intii la weydiiyey tafsiirka abubakr alqafaal wuxuu yidhi buu yidhi qadasahu min wajhin wa danasahu min wajhin danasahu min wajhi intisaari liahli اlictizaal buu yidhi war ninkani anagoo yaaban ba hadalka abulqasim ibn casaakir arkay markaasaan idhi haa war waxani waa wuxuu ictizaalka qabay wuxuu qoray wuxuu yiri wey iga dheh laakiin naqliga subki fi طabaqaat اlkubraa abulqasim ibn casaakir uu ka soo guurinayo jumlo aan hadda maطbuuca tabyiinu kadib lmuftari ku olin baa ku taalla mafhuumka macnaheedii waa ku yaallaa wuxuu leeyahay ninkaasi saasuu ahaan jiray wuuna kasoo noqday uma rajaca ilaa madhabi alashcari buu subki soo guurinayaa kan laakiin fii awali amrihi saa u ahaa buu leeyahay uma rajaca ilaa madhabi alashcari ma tasriixinayo ee ninkana maadaama uu ku daray aimada madhabka ashcari ah buu takmileeyee naqli lafdi a nas ma wada aha si kastaba ha noqotee ninka la yidhaahdo abubakr alkafaar ashaashi alkabiir wuxuu qabaa yajuusu takhsiis اlcumuumi atafsiil hadduu lafdu ljamci yahay yajuusu ilaa aqali اlmaraatibi tan ugu hoosaysa intaasuu isagu qaba fayajuusu waxaa banaan fi ljamci siyaqu ljamciga muslimuun iyo mu'miniin iyo ah, siyaqu ljamciga marka la yidhaahdo maa baqiya intuu dhiman yahay halaaatun saddex takhsiiska waa lagu wadi karaa fa inahu saddexdaa alaqalu jamac ugu yar cinda shaaficiyi wa abi xaniifata hada alqowl اlأwl aqalu اljamci waa halaaثatu ma daliilu calى dalika bidaliili tafaawuti damaa'iri damaa'irta way kala tagsan tahay kow wa tafsiiri ahli lugati ahliluga tafsiirintooda iyo taqsiimkooda maad ka garan damaa'irtii waa damiir mufrada iyo musanaa iyo jamca halkii damiir gaar uu leeyaho mufrad la yidhaahdo taniyadiina damiir bay leedahay la yiraahdo damiiru tahniya jamaciina damiir buu leehay waxaa yalzam wixii waaxid iyo itnain ka badan baa damiirkan iska leh waaxid iyo wixii ka badan xagee ka bilaabataa taa kow tafsiir ahli lugana taqsiimkooda weeye cadadku wuxuu u qaybsamaa mufrad iyo muhana iyo jamc bayna dheheen buu yiri haddii mufrad aan saarna halka ah musanahoo labana aan saarna maxaa soo hadhay jamci xagee ka bilaabanaya markaas saddex buu ka bilaabanaya labadaa daliil taqsiimaadkooda iyo damaa'irta isticmaalka carabta mufrad iyo muhaniya jamc inay kala qaaday jamacuna uu labadan ka badan yahay wixii labadan ka badanna dee uu halaatho ka bilowday labadaas daliil baan u haynaa buy wahnaani weeye aqalu ljamci cinda alqaadi abi bakr albaqilaani walustaadi way ahayd inuu ku dara walimaami almaaliki walimaami maalik bni anasin wa bihi qaala alghazaaliyu sidoo kale cumar ibn khadaab iyo zayd ibna thaabit iyo dad badanna waa laga wariyaa masaladu masale sahlan ma aha lafteedu wa miman ikhtaara dalika abulmacaali aljuwayni fi talkhiis fi usuuli اlfiqhi aad buuba ugu dooday isagu wuna tasfiihiyey ra'yiga saddexda odhanaya wuxuunay keenay aayaad qur-aan oo aada u fara badan aayaad qur-aana oo aada u fara badan bu isagu keenay markaasuu wuxuu yidhi aayaadkaasoo dhani qaar baa ka hadlaya binowcin min alta'wiili wa sarfin can idaahiri biduuni xujatin walaa iqaamati burhaanin buu yihi aayadda ugu daranay meel ay ka marayn ayna helayninna aayadda labaad ee soo socota wey adigu intaasi way qabaan imaamu maalik inuu islaba qabo waxaan umay maraaqi sacuud baa sheegi jiray aqalu اljamci cala اlmushtahiri alihnaani fii ra'yi اlimaami اlximyari imaam alximyari maalik bn anas waay qowlka mashhuurka imaamu maalik lagu yaqaana aqalu ljamci ihnaani waay hadduu tii hore shaafici abu xaniifa sheegay ta kale imaam maalik inuu ka reebo maahaynde oo laba wadaado aan labadaa u dhigmin uu ku soo reebo meesha laakiin ka yar ee xasho soo meek ka soco maxay deliishadeen iyagu bidaliili jumlati min alaayaati ka qowlihi tacaalaa wa kunnaa lixukmihim shaahidiin waxaa laga hadlaya waa nabi daawuud iyo nabi sulaymaan waa tahniya damiirkan noqdayna lixukmihim waa jamac walaslu fi liطlaaqi alxaqiiqatu fadala calaa ana alihnaani jamcun taa waa daliil soo maa wاstadaluu bqowlihi tacaala faqad saqad quluubukumaa wاlmuraadu bihi caaishatu wa xafsa qalbaakumaa lama dhihin quluub baa la yidhi badela alqalbayni uriida bihi اlihnaani waana ismi daahir oo damiir maaha wuxuu labadan u kala keenay midna waa damiir ma ismi daahira fajumica alqalbaani wa qiila quluubun walaslu fi liطlaaqi alxaqiiqatu intaa keliya ma aha waxaa ka mida intaan ka xasuusto juweyninku uu keenayo qisadii nebi daawuud iyo nimankii doodayay bilowgeeda muxuu aha suurat saad bilowa qisada sheegade qur-aanka aad looma haya walaa taaka nabaalu khasmi maxaa ku xiga tasawaruu soo jamc maaha id dakhaluu calayhi faqaaluu maxay dhaheen khasmaani tahniye weeye damaarta hore jamc bay ahayd walasl fi liطlaaqi alxaqiiqatu dheh wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu haadaani khasmaani ikhtasam nusuus badaan qisas badan buu keenayaa oo ambiyadii muuse iyo caad iyo la midka ahaa markaas wuxuu leeyahay waxaasoo dhan baan wada ta'wiilin qur-aankii oo dhan daahirkan ka wada leexin biduuni iqaamati xujatin walaa burhaanin wuxuu yihi wa aqwa aayatin calayhim faqad saqad quluubukumaa wa ayib wa kunnaa lixukmihim shaahidiina waa lagu dariishaday mal jawaabu faqiila waxaa la yidhi oo looga jawaabay adaafa wuxuu u tii loo idaafeeyey ila almacmuulayni faacilkii iyo mafcuulkii oo la isku daray baa jamac isku noqday labadii macmuul masderka faacilkiisana waa loo idaafeeyaa mafcuulkiisana waa loo idaafeeyaa labadoodii baa loo idaafeeyey oo xaakimkii iyo maxkuum calayhigii ah xaakimkuna wuxuu shamlinayaa daawuud iyo sulaymaan oo laba ah maxkum calayhiguna waxaa soo gelaya khasmaynkii oo laba ah majmuucu waa jamac marka halkaasaa la laaxidayaayoo lixukmihimta kuwii wa xukumay iyo kuwii lagu xukumay weeye markii laysku wada darana laba mehe waa jamac buu yiri jawaabta waa fahamteen soo maha laakiin hal baad baa laaxideen musanifkeennu markuu qowl rajaxo mukhaalifka daliilkiisa qulnaa buu dhihi jiray hadda wuxuu yidhi faqiila isaga laftiisu jawaabtan wuu soo guriyo wax kale umu waayey maahane way u muuqataa inayna soconaynin walidaalika asnawi iyo subki iyo dhammaantood waxay leeyihiin jawaab cajiiba wey subki marka asla wuxuu soo guurinayaa isaga wuxuu leeyahy sheekhaygii abuxayaan waxaan ka maqlay wuxuu yidhi sheekhaygii abu jacfar ibnu zubeyr baa wuxuu yidhi jawaabtan markii la sheegay haadaa kalaamu man laa yacrifu shayئa min alcarabiyati waayo masderka mafcuulka iyo faacilka cala baa loogu idaafeeyaaye ilayhimaa macan loo idaafeeyo weligeedba lama maqal buli walaa axad min anuxaati ana ma dhihin marka labadii baa wadajir loogu idaafeeyey kalaamu ma laa yacrifu min alcarabiyati shay-an buu yiri ragga naqdinaya ama ibnu lciraaq ha noqdo taxriirkiisa ama ha noqdo asnawi ama subki ha noqdo waa wada fiiriyeyo waa isku wada raacsan yahin kalaam hariiba way heleen kalaam saaqit oo daciif jiddan wey walidaalika buu leeyahay asnawi musanifku calaa khilaafi caadatihi iyousan ku qanacsanayn buu faqiila u yiri iskana leexiyey cidda tiri isagu uusan waa iska leexiyey liannahu yacrifu ana aljawaaba fasid ibn lciraaqina wuxuu leeyahy liannahu yacrifu ana aljawaaba faasidu macnaheedu xolku muxuu yahay iyaguna jawaab fiican ma keenin intaas ta dhehan bay kaga socdeen macnaheedu jawaab looma hayo wey markay jawaabtiisa naqdiyaan jawaab ma keenin ha taasaa saxa daahirka ah ilan qur-aankaaba sii fasir fafahamnaa sulaymana labadoodii in laga hadlay halkaa daawuuda wa sulaymana eh, y kulan aatayn ha marka daawud iyo sulaymaan in u noqonaya damiirka lama jeedana wa qowlihi tacaala daliilka labaad qabso faqad sagad quluubukuma faqiila waxaa la yidhi iyadiina waa tilegow almuraadu ujeedada bihi qalbiga waxaa looga jeedaa almuyuulu ujanjeersigiisii dhinacu leexleexanays isbadbedelkiisa loo jeedaa bimacnaa qalbigu wuxuu xaqiiqo ku yahay jurmigan meesha ku jira majaazanna waxaa loo isticmaalaa isbadbedelka ku dhaca iyo rabitaanka doondoonitaanka walidaalika fulaanun calaa qalbayni baa lagu dhihi laba meelood buu u kala leexlee u janjeeraa ee laba jurmi maaha laba muyuul buu leeyahay iyo calaa qalbin waaxidin hal meel buu muyuulkiisu jiraa iyo rabitaankiisu jiraa soo lama yidhahdo waxay dhaheen taas muyuul baa bimacjaazan looga jeedaa marka macnihii majaazkaa baa halkan loo jeedaa lianna isnaadu eh, mayli ilaa jurmi alqalbi waxay dhaheen looma tiirin karo hadda maca daalika istadcafa aljawaaba isagu wuxuu leeyahay ninka la yidhaahdo juwayni wa aqwa aayatin calayhim dadka waxa taawiilinaya faqasawad quluubukum aba iyadana jawaab fiican oo la taaban kara ma sheegaan wa qowluhu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii ahaa alithnaani laba famaa fawqahumaa wixii ka sareeya jamaacatun weeye xadiidku ma asixin walow can jamaacati min asaxaabati laga wariyey cidda ugu dheeraan arkay takhriij ku samaysayna waa ibn اlmulaqin fi lbadri اlmuniir taqriiban ilaa sabca duruq miyuu ka keenayaa xadiidku min jamiici طuruq daciifun jiddan baa lagu wada dhihi ariiqaa timaadaba faqiila waxaa la yidhi jawaab daciifa haddana keenay meesha in la sita o aragtaa ninkii soo maha araada bihi nabigu wuxuu uga jeedaa jawaaza safari safar banaanaanshihiisa jamaac uga jeedaaye tan kale kama hadlayo tan jawaab baa loo helay jawaabtiisana aad baa loo daciifiyey ka soco hadda waynu la qabsanay hadda dagaalka muranka ah laba arrimoodba waxaa la yidhi jawaab ka fiicanna waa la haya jawaabtanna waa faasida fii xaddi daatiha sababtaa wuxuu keenayaa jawaabtaadani ana safara alwaaxidi muxaramun walaysa kadalika fi lmadhabi walaa cindaka yaa baydaaw sidadan ba haddan kaaga dhigno nabigu famaa fowqahuma jamaacatun araada bihi jawaaza safar soo ma ayib maa duuna اlithnain laa yajuuzu safar waay walaysa kadalika gaayatu maa fi lamri waa makruuh in la yidhaahdo marka maxaad saa u leedahay madabaadan qabin maxaad ugu fasiri waxay ku fasireen kaga jawaabeen iyada jawaab fiican waxay dhaheen xadiidkani khaarij can maxali nizac wey siiqo jamacaan isku haynaye lafdigan jiin iyo miim iyo cayn ka kooban ee jamacaya jamacaya jamaacatan maba laga doodayninbade xadiidka laftiga jamaacatan buu yidhi innaguna siyaqljamci oo muslimuun iyo mu'minuun iyaan ka doodaynay ee lafduljamac iyo lafduljamaaca maynaan ka doodaynin waxaa la hayday taaba ma ahayno idan xadiidka khaarijun can maxali nisaaci dhe marka wa fii gayrihi waxaan siiqatuljamciga ahayna ila alwaaxidi ilaa hal baa loo takhsiisin karaa buu qafaal yidhi qaybtii labaad ee ra'yigii qafaal waaye wa qowmun qowm baa dhaheen ila alwaaxidi ama siiqatu ljamc ha noqoto ama man iyo maa iyo siiqadan labadaba loo wada isticmaala ha noqotee cumuumka waa la takhsiisin karaa ila alwaaxidi ilaa uu halka soo harayo halka haddii laga saarana waa naski wa bihi qaala sheekh abu isxaaq ashiraazi fi luma iyo ragla qaba wax daliiloy deliishadeen qoladan muunan sheegin waxay dhaheen qoladani yajuusu iطlaaqu اljamci wa iraadat اlwaaxidi nas biالnasi wma huwa الnas qaala allahu tacaala aladiina qaala lahum الnaasu ina الnaasa qad jamacuu lakum aladiina qaala muslimiinta wey qaala lahum الnaasu dadkii baa ku yidhi nucaym ibnu mascuud keliya waxa bay dheheen lafdigii jamac ahaa ee cumuumka habaa la iطlaaqay wa uriida bihi alwaaxid idan faidaa saxa iraadat اljamci biاlwaaxidi jaaza taksiisu ila alwaaxid aayatun ukhraa bay dheheen daliil kalena waan haynaa am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlihi yaxsuduuna waxay annaasa ay rasuulkaa loo jeedaa faطlaqa lafda aljamci wa araada bihi arasuula oo fardi a waaxida jamciiba haddii binasi looga jee walaslu fi liطlaaqi halkaa dhe marka halkaas iyagana ka bixeen ka soco araabicatu masalada afraad alcaamu lmukhasasu caamka mukhasaska ee laga saaray qeyb majaazun weeye wailaa lazima alishtiraaku baa laazimayaa wa qaala bacdu اlfuqahaa'i waxay dhaheen inahu xaqiiqatu weeye wa faraqa alimaamu raazi wuxuu kala geeyey bayna almukhasasi almutasili wاlmunfasili buu kala saaray lianna almuqayada biاsifati lam yatanaawal markii hoba ma kulansanin hayra almawsuufi qulnaa waxaan idhi almurakabu lam yuudac lama dejin wاlmufradu mutanaawilun waay waxaa lahadla caamkii bacda takhsiis ikhraaju bacdi maa tanaawalahu lafdu waan saarnay dilaalatuhu cala albaaqi xaqiiqa miyaa mise waa majaaz baa laisku qabsaday wadakara hunaa halaaثata aqwaalin isagu wuxuu rajaxay dilaalatu cala albaaqi waa majaaz lianna siiqada caamka ah waxaa loo dejiyey lilcumuumi istiqraaq baa loo dejiyey haddii loo isticmaalo ligayri listiqraaq oo bacdi loo isticmaalo waa kalimatun istucmilat fii gayri maa wudicat lahu waadii xaqiiqatu lmajaaz waa kow midda labaad wuxuu ku nafiyey xaqiiqa inay noqotoo kale wuxuu yidhi haddaan nidhaahno waa caam fi listiqra waa xaqiiqa fi listiqraaqi wa fi lbacdi lazima alishtiraaku wاlmajaazu khayru min alاshtiraaki فإذا ترددنا بين القول بالمجاز والقول بالاشتراك رجحنا المجاز له ولذلك اخترنا المجاز العام المخصص مجاز وي في دلالته على الباقي بعد تخصيص وإلا لزم الاشتراك baa laazimi oo kan iyo kanba intuu ku noqdo xaqiiqa inuu mushtaraq noqda laazimi والمجاز khayر min الاشتراaki وqاala bعض الفقهاaءi waxay yidhaahdeen qowlkan shaaficiyada iyo muctasiliyada iyo jubaa'iyeynka iyo ibnulxaajib iyo safiyudiin alhindi iyo rag badan baa loo tiiriyey qowlka hore wa qaala bacdu alfuqahaa'i subki isagu wuxuu leeyahay jamhuurtaa sidaa qabta min alxanafiyati wاlxanaabilati wa kathiiru min ashaaficiyati baa saa qaba inahu xaqiiqatu weeye waxay yidhahdeen lafdigan isticmila fii ma wadica lahu qaar ka baxay baa deliil ka saaray wa baqiya calىa dilaalatihi اluulaa fakaana xaqiiqatan qabla takhsiisi wa bacda takhsiis leanna dilaalo cusub ma aha istiqraaq buu asalkii ahaa xaqiiqu ku ahaa qayb baad ka saartay dilaaladiisa baaqi ugu tusay waa un tii hore ti soo degtay maaha waa xaqiiqo wey inta baaqiga ku ah wax ishtiraagiyo min wax ishtiraagoo dhalanaya lama laha xaqiiqadii istiqraaqi ahaa baa qayb laga saaray qaybta kale baqiyad calaa asliha wa faraqa alimaamu raaziyat rag lamida waxay kala saareen abulxusein albasri baa ugu horreeyey alkarkhi min alxalafiina tafsiilkanuu qabaa inaad ogaato tafsiilkan inuu karkhi min alxanafiya qabo waa muhiim oo mar labaad bay soo noqon doontaa masalada shanaad karkhi oo tafsiilkii masalada shanaad ku salaynaya maxay iyagu yidhaahdeen daliilu takhsiiskaan kala qaadaynaa hadduu mutasil yahayna baaqigu waa xaqiiqa hadduu munfasil yahayna baaqiga waa majaaz bayna almukhasisi almutasili waalmunfasili bay kala saareen mukhasiskii waa hal tusaale usoo qaatay waa qis calayhi lbaaqi weyo lianna almuqayada midka la qayday lagu khasisay bisifati lam yatanaawal maba kulansanin markii horeba hayra almawsuufi haddaad tiraahdo wasfi haddaad raaciso markaas sife iyo mawsuuf murakaba aad ku hadashay siiqadan cumuumkiihi waa murakaba min mawsuufin caamin wa sifatin mukhasisatin wa muqayida cinda nutqi bihaa aslan qofkani lafdiga caamka kan laga saaraya inuu maba soo galeen wa ilaa hadduu soo gelayo sifadani bilaa faa'iday noqon lahayd eesh faa'idatu sifa huna sifadii bilaa faa'iday noqon lahayd kalaamka lacib baad ka dhigaysaaba walidaalika markii horeba loolama jeedinoo kanigii asalkiibaa loola jeeday sidan murakabka ah buu intaa keliya kugu tusay fa huwa xaqiiqatun wey ka kale laakiin intii loola wada jeeday oo wada tusay ba waa hore laga dabiyimid oo la farafareeyey oo la faarfaaray oo wax lagala fakadoo lagala goostay fasaara majaazan tagayur isticmaalkii hore loo isticmaalay tagayur baa ku dhacay kan danbuu ka jawaabay marka qulnaa waxaan idhi almurakabu murakabkan sifadiiyo mawsuufka lam yuudac lama dejin walmufraduna mutanaawilun wey warkaad sheegaysaan wuxu yhi waxba kama jiro meesha mufrad iyo murakab baan haynaa mufradkana waa lafdigan caamka ee mawsuufka marna waa murakab maca sifati waxaan ka hadlay xaqiiqa maxaa la yidhaahdaa kelimada loo isticmaalay fii maa wadica lahu soo maaha luqatu luqadu mufradaad baa wada mawduuca ahe murakabaadku mawduucaba maha masale nisaaca wey luqada wadciga markay ka hadlayaan ma mufradaad iyo kelimaadka keli kelida ahun baa wadcigu galaa mise tarkiibaadku galaa hadda isagu wuxuu ku saleeyay tarkiibka wadci ma galo ee dadkiibaa isticmaalka isu keenkeena saas darteed xaqiiqa waxay ahayd lafdiga loo isticmaalay fii ma wadica lahu murakabna lamaba wadcinima kayf yakun xaqiiqatan xaqiiqadu fii ma wadica lahu bay hayde murakabna mawduucba maaha almurakabu lam yuudac wadci asli wadciba ma laha buu yihi ka luq ahaan walidaalika tacriifkii xaqiiqadu maba ku dabaqmayo ko walmufradu haddaan soo qaadno mawsuufka keligii aan eegnana wixii loo dejiyeyna mutanaawilun wuu soo gelayaa kan la saaray wuu soo gelayaa dabcan wixii loo dejiyey waxaan hayn baa marka loo isticmaalay fasaara majaazi intaas baan dimaan u malay muruga meeshaan iska dhagax tuurayo alkhaamisatu masalada shanaad aan dadejinin almukhasasu kii la khasisay bimucayanin xujatun wey naskan caamkee la khasisay xaqiiqiya majaaz miyaa waan soo marnay hadda hal huwa xujatun fi lbaaqi am la marka qayb laga saaray filbidilaalatu cala albaaqi xujatun miyaa mise ma aha wuxuu ku yidhi fiihi tafsiilun haddii takhsiiska bimuham bimubham ow bimucayan maan dhahaynaa waqtulu lmushrikiina ilaa waaxidan aw ilaa bacdahum haddaan dhahno baaqiga xuja maaha lianna fardi kastoo afraadda ah waaxidka ama bacdigaasuu noqon karaa fain khusisa bimubhamin falaysa xujatan fi lbaaqi wain khusa bimucayanin wax la gartay waxa la saaray inta soo hadhay xujuu ku yahay waay almukhasasu cumuumkii la khasisay bimucayanin lagu khasiso laga saaray xujatun wey haddii la garanaya wax la saaray waa ishtibaah markaa ma dhacayo wa manacahaa taksi xujiyadii waxaa diiday aslanba ciise bnu abaanin baa diiday w abu thawrin axadu ruwaati اlmadhab اlqadiima diiday wa fasala alkarkhiyuna wuu tafsiiliyey isagu wuxuu yihi bimutasil haddii lagu waxeeyeyna waa xujo bimunfasilin hadduu yahayna xujo maaha tii horuu daba socdaa iyo daliilkiisiiyo iyo kuwii lamidka ahaa lanaa waxaa noo daliila ana <clears throat> dilaalatahu lafdigana cumuumka tuskiisa calaa fardin uu ku tusa afraadda cumuumkay soo gelaysaa laa tatawaqafo kuma salaysno kuma taagno kuma dhisna calaa dalaalati inuu tusa cala laakhari ka kale kan markuu tusaya kan kale kuma dhisna listixaalati dowr dowrka ka dhalanayaan mustaxiil oon dhici karin falaa yalzamu ka dhalan maysa marka min zawaalihaa dilaaladiisa calaa bacdi alafraad uu tusaya hadday zuusho zawaal waa kuwii kale zuusha ka dhalan mayso dilaaladii horeba haddayna isku xidhnayn fi lithbaati walwujuud fi nafyi lnafyi walcadamna isku xidhmi maayaan cumuumkan afraadiisa kan markuu soo gelaya kan soo gelitaankiisu kan soo gelitaanka iskuma xidhnayn iskuma xidhnayn kana sidiis usoo gelaya kana sidiis usoo gelaya saa darteed bixitaankiina iskuma xidhin oo sidiisa u baxa kana ku xidhnaan maya qasab inula baxa maaha maaha buu yidhi jawaabtan isnawi iyo subkiya way wada daciifiyeen subkina isnawina saaxibu taxsiil buu kasoo guurinayaa inay daciifa tahay xujadan waa xuja daciifay leeyihin sababta wuxuu ku saleeyey listixaalati dowri dowrkuna waa laba dowr sabqi iyo dowr maciya wey dowrka sabqigaa mustaxiile dowrka maciga mustaxiil maaha hal tusaale keen marka laba nin baa meeshan taagan wallahi laa adkhulu daara xataa yadkhula fulaanun buu yiri qabli ku dar marka anugu waxaan idhi anigu geli maayo ilaa shabeel iga horeeyo shabeelna wuxu ihi wallaahi maana gelayn ilaa adu aad iga horrayso kaa yaga horrayn dowr sabqi a ah weeye ilaa ad iga horrayso ilaa iga horrayso waa mustaxiil bay dheen kaa inuu hirgaa suura galo macin laakiin wallaahi geli maayo ilaa uu galo wallahi ana geli ilaa uu galo waan wada geli karnaa wuxuu yihi lanaa ana dilaalatahu calaa fardin laa tatawaqafu calaa istixaalati dowr wuxuu ku saleeyey dowr dowrku waa wax isdaba wareegaya oon si la isu waafajiyo oo loo sameeyo aan lahayn waxay dhahdeen dowrku waa laba dowr sabqi ah iyo dowr maci ah subkiiyo waxay jasminayaan qadiyaddani waa dowr maci ah wala istixaalata fiih hadduu yidhaahdo geli maayo ilaa hebel uu galo annaan dha hebel ilaa uu galo geli maayo waan wada geli karnaa qabli ma laha dowrka sabqiga waa laftiisu ah laba mid in lafdiga qabli iyo bacdi lagu wada daro waan kala dambaynaynaa ilaa igu horgala macnaheed waxaa weeye isagoon aan u horey waa inan dambeeyaa sagar wuxuu yidhi anna isag waa inuu horey anna waa inaan dambeeya qabliya bacdiya sabqigu hadduu wato kaasaa mustaxiila ah. meeshana ma yaallo mar hadduusan oolin istixaalada uu sheegaya ma jirta waa haddiiba cumdadaadu istixaalaa ka dhalanaya hadi istixaaladiina aynan oolinna jawaabuka daciifun waay wax meesha la keeno meesha ma aha subki mid kalaa la yar qumanaatay jawaab kale ala yar quruxsanaad isaga wuxuu leeyahay <clears throat> waxaa la dhihi karaa caamka dalaadadiisa calaa afraadihi uu ku calaa kulli fardi min afraadihi waxaa shardi ah inuu yahay mustacmal fii mawduucihi oo istiqraaqi ah markuu xaqiiqo kuu tusaya calaa jamiici afraadihi calaa kulli fardi min afraadihi in isticmaalka isagoo dhan xaqiiqo loo isticmaalo inuu yahay baa shardi aan dhahaynaa mar haddii la waayey in afraadoo dhan aan ishe loo isticmaalinna ha ku tusa laakiin xaqiiqo noqon mayso meel halkaasuu xoogay ilaah luqluuqay calaa kulli xaal <clears throat> waxay dhaheen labadooda waa subki iyo asnawi waxay isku raacsan yihiin jawaabtan jawaab ka fiican baa jirta daliil ka fiican huwa tamasuku camalkii saxaabada iyo saabiqiinta ay cumuumaadka saa ugu camalfali jireen in la qabsadaa ka fiican bay leeyihin oo halkaas la iska maro asaadisatu masalada lixaad masaladan waxaa looga hadlayaa alcamalu bilcaami qabla albaxthi can ilmukhasisi caamka inagoon wax mukhasis iyo daliil takhsiis ma jiraa raadraadinin bimujarad caamka aan aragno isaga camal falaynaa isku camal fali mayno ee marka hore mukhasis baan raadinaynaa wuxuu sheegay qowlaani liahli lcilmi qolo waxay dhaheen wayajibu talabu lmukhasisi qabla alcamali bilcaami xadaran min alkhaطi waxaa qabuu inoo sheegay abulcabaas ibnu suraj min ashaaficiya isagana wuxuu qabaa mualifku yucmalu ama yajuuzu alcamalu bilcaami qabla albaxthi can اlmukhasisi musanifkana iyo asalka raggiisa u tasriixi horeeyey sayraf iyaa ka mid ahaa bay yidhaahdaan lakiin saasay u badan yihiin lagu camalfali karo labadaa qowl yustadallu bilcaami waa la daliishan karaa maa lam yadhar hadduunan soo ifbixin almukhasisu mukhasis isagu usan ka hariman wabnu surayjinna awjaba wuxuu waajibay dalabahu dalaba almukhasisi awalan marka hore labadaa madhab baa loo kala jabay hal mas'alo waxaa tambiihiyey culammada waa tanbiihiyaan oo waxay dhahaan khilaafkunbaa bacda wafaati nabiyi wey sal slam amaa fii waqtihi mukhasisaad iyo isbedbedelkii dhacaya shariicadu lam taktamil fa kana alcamalu bilcaami waajibu mubaadaratu lilcamali bilcaami waajibatan hadalkeennu bacda wafaati nabiy inagu aan joogno wey nas caam aad aragtay miskaga camalfalaysa marka hore waxaad war naskan ma sidaas u jiraa mise wax mukhasisaya jira iska fiirfiiri maxaa dhici kara caamadaad ku camalfasho hadhow afraad tabaqdeed ee mukhasaso ahaa ahaayeen laga soo saaray ee soo baxda camal khata aad samaysay marka xadar min alkhata'i bay qolada kale leeyihin lanaa waxaa noo daliila daliilkiisu daliil ihbaat ma aha daliil ilzaama wey mid bay isku raacsan yihiin khasmaynku lafdigan sidan loo isticmaalay waxaa isweydiin leh ma xaqiiqadiisi baa loo jeedaa mise majaaz baa loo jeedaa lafteeda waa iman kartaa haddaba xaqiiqadiisii misaga camalfalaynaa qabla anadari fi lmajaazi waxay isku raacsan yihiin maya laa yalzamu nadaru fi lmajaazi inuu kaa hor yimaadaba maahan iyo waxay qariino keenaya maahane markaad aragta xaqiiqada horga camalfali taasay isku raacsan yihiin wa haddiinu majaaz looga jeeday ay soo baxdo qariina soo baxdana markaan isasixi idan hunaa yariidu alkhata'u imkaanu lkhata'i soo ma wattafaqnaa inaan la raadinaynin hunaana ha la raadiya aad tiraahdeen waxaad ku cilayseen khawfan min alkhata'i baad ku cilayseen lanaa waxaa noo daliila low wajaba haddii uu waajibi lahaa talabu lmukhasisi la wajaba waxaa sidoo kale waajibi lahay talabu lmajaazi litaxaruzi labadaba cilada mushtaraga ee laga ilaashanayo can ilkhata in lagu dhaco markii hadhow mukhasis kaa daba yimaado ama qariino majaaz tilmaamaysa kaa daba timaado walaazimu waxaan dhalanayo majaaz in la raadiyo ah muntafin meesha kuga jiro wa kadalika almalzuumu yajibu an yakuuna kadalika makaas in la dalbinayn ahayn halkaasu ka baxay bimacnaa laa farqa bayna suuratayni waa in lagu ilzaamiye ilzaam binafyi alfaariq tanaad tiri lama raadinayo iyo tanba waa wax soo bixi kara khatana ka dhalan karo tan lama raadinaya haddaad tiri tan waa la raadina ma dhigi karta waay tan hal raadiy haddii tiraahdo nafsul cillo tan in la raadiyaa ka dhalan tan hala raadiya maada dhihin tanna ma dhigi kartid waa laakiin waxay yidhahdeen qaabkaa nafyulfaariqa khasmigu jawaab buu heli karaa inuu farqi majaaska iyo mukhasiska udhexeeya keeno muxuu yahay farqiga aqwa aqwى ixtimaalu wujuudi اlmukhasisi aqwى min ixtimaali wujuudi اlmajaazi bidaliil akharu اlcumuumaati fi الshariicati waa makhsuusa taasi khalabatu dhanni bay keenaysaa iyo quway dhexashiinaysaa uu ka xoog badan yahay ixtimaalkii khata majaaska marka qadiyadaad igu ilzaamisee faariq malaha ahayd halka meesha ka saarniyo waa la keeni karaa bay yidhahdeen muranku halkaana waa usii taraari karaa laakiin de anaa qo nin baa qorayo mogtahay ninka kale meesha lagu seexiyo wixiisoo dhan loo sheegi maayo marka lagu yarjeefiyo ku soco wey qaala wuxuu yidhi khasmigu caarada waxaa mucaaradeeyey dalaaladii dalaalatahu dalaalata alcaami caamka dalaaladiisii ixtimaalu lmukhasisi ixtimaal mukhasis inuu jiraa mucaaradaysay raximaka allah caamka dalaaladiisii calaa afraadihi in lagu camalfalo fardigaad ku camalfali lahaydba inuu mukhasis saaraya jira ixtimaal ayaa la ixtimaalkiina cumuumaadkii maadaama haalibkooda mukhasas yihiin waa xoog badan yahay wa maca duhuuri alixtimaali yabtulu alistidlaalu lama istidlaali kara marka taasuu ku celleeyey qulnaa waxaan idhi alaslubaa yadfacuhu diidaya asalku xaqiiqadu caamun caafiye xaala cala alistiqraaqi way waa xaqiiqadii in qaar la saaro inta kale uu ku hadhayna waa majaaz baan soo nidhi mucaaradadu waxay wax samaysaa markay labada daraf sinaanayaan haddii shay raajixa iyo sababu rujxaan yaallo mucaaradada wax lama keeno wax ma tarto halkan asal oo lmukhasisa iyo asal oo xaqiiqadii in loo isticmaalayo abaan haynaa fayatarajaxu alaslu cala alixtimaali mahmaa kaana ixtimaalkan soo xoogaysto liannanaa qulnaa idaa tacaarada alaslu waaldaahiru daahirkuna qaraan iyo ixtimaalaad baa keenay qudima alaslu mar hadday sidaas tahay waxaan isku hayno xaqiiqadii baanu isticmaalaynaa iyo majaaz buu noqon karaa iyo bacdihi in lagu isticmaalay buu noqon karaa xaqiiqadii asalka ahayd baa tadfacuhu diidaysa marka shay raajixa yaalla meesha halkaasuu ku hooriyeyoo uu ku gabagabeeyey mualifku raximah allahu tacaala ama musanifkeenu cashirkana halkaas halkaas ugu deynaynaa